بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المنصوبات من الأسماء waxaa inoo dhammaaday kitaabka kawaakibka ah juskiisii koowaad ama qaybtii koowaad ayaa cashirkii shalay inoogu dhammaatay waxaynu maanta bilaabi doonnaa juska labaad ee kitaabka kawaakibka ah wuxuuna ka bilaabanayaa almansuubaat min alasmaa asmaada la nasbiyo ayuu ka bilaabani sheekhu ama uu ka bilaabayaa kitaabku wuxuu sheekhu ka bilaabayaa kitaabka almansuubaat min alasmaa baab buu u sameeyey shan iyo toban baab oo shan iyo tobankaba la nasbiyo oo mansuubaat asmaa loo yaqaan ayuu halkan inooga bilaabaya baabulmansuubaati kuwa la nasbiyo baabkoogii weeyi oo min alasmaa'i asmaa'ah waxaa inaga baxay qeydkaa min al asmaa'i ah ficilada la nasbiyo halkan sheekhu kagama warbixinayo keliya asmaada mansuubka unbuu kaga warbixinaya waxaynu soo dhammaysanay asmaadii marfuuca ahayd waxaanan doonaynaa asmaada mansuubka ah inaynu biidni illaahi tacaalaa halkan aynu ka bilowno asmaada la nasbiyo almansuubaatu kuwa la nasbiyaa khamsata cashara waa shan iyo toban almansuubaatu kuwa la nasbiyaa khamsata cashara waa shan iyo toban shan iyo toban ayaa la nasbiyaa oo mansuubaat lasmaa ah waa shan iyo toban baab wehiya shan iyo tobankaasi almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii mafcuulun bihigu wuxuu ku jiraa mansuubaatu lasmaa waxaa ka mid a darabtu zaydan markaan idhaa darabtu zaydan ereygaa zaydanihi waa mafcuulun bihi waana mansuub oo ficil iyo faacil baa ka hormaray wehiya almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii wa minhu waxaa ka mida almunaadaa munaadaha ayaa ka mida kamaa sayaatii siduu inoo iman doono bayaanuhu caddayntiisu halkaa culima wow dheeraada ayaa ku jira wow yaroo khaldan baa ku jira wa minhu maxaa ka dambeeya wa minhu wlmunaadaa buu yidhi wa minhu wlmunaadaa buu yidhi afxaridma noqon mayso waa khata wa minhu walmunaadaa wowgaasi ma jiro idinka almunaadaaa saw ma idinka ayaa saxan wa minhu waxa ka mida almunaadaa munaadaha ayaa ka mida kamaa sayatii siduu inoo iman doono bayaanuhu caddayntiisu ismiga munaadaha ah waa nooc mafcuulun bihiga ka tirsan oo marka mafcuulun bihiga laga warramayo munaadahana ha la ogaaday inuu mafcuulun bihi yahay sidaa darteed dariiqa ajruumigu uu maray ee camriiduga uu ku raacay rag badani uma bogaan oo ah in munaadaha xagga u dambaysa lagu sheego waxa ka fiican baa la yidhaah munaaduhu inuu ku xigo mafcuulun bihiga mafcuulun bihiga marka la sharxo waxaa ku xigayaa munaade inuu noqdo ayaa axsan ah ama wanaagsan wa minhu waxaa ka mida mafcuulun bihigii almunaadaa ka munaadaha ah ee loo dhawaaqayo kamaa sayatii siduu inoo iman doono ama kamaa kii oo kaleba weeyi sayaatii bayaanuhu caddayntiisu ay imanaysay walmasderu masderkaa ka tirsan mansuubaadkana masderka ayaa ka labaad ah shan iyo tobanka baab ee mansuubaadka ka labaad waa masderka ereygan masder ihi wuxuu ka yimid kelmadda sadaraah sadara wuu fulay baa la yidhahdaa sadara wuu fulay warada bay ka soo horjeedaa waradana wuu arooray baa la yidhaahdaa sadarana wuu soo fulay baa la yidhaahdaa sheekha qadriga qoray markuu kitaabka gebagabaynayey ayuu aad uga cawday xusaad iyo dad culimo u badan oo xasdaya oo isaga xasdaya ayuu ka cawday gebagabada qadriga gabay buu keenay uu kula hadlayo xusaadda muxuu gabayga ka mid ahaa laa artaqii minhum eg sadaran walaa muxuu odhan jiray fadaama lii mfadaama lii gabayga markuu soo tiriyey buu yidhi wuxuu ku soo gebagabeeyey sadran walaa waaridan muxuu odhan jiray laa artaqii bihim laa artaqii minhum sadran walaa waaridan adigu wuxuu doonaya inuu yidhaahdo suduurku waa xawey shayga ka soo noqonaya ama soo fulaya ama intuu cunto ama laf ama waxa lamidka intay dhuunta kuu fadhiisato dib kaaga soo noqonaysa ee guruudkuna waxaa sii arooraya ama calooshaada hoosu gelaya wuxuu yidhi dadka xaasidiinta ah waxaan ahay lafalkaa dhuunta u taagan habeen iyo maalinba anuun bay ga fikiraan buu yidhi waa markuu kitaabkan kitaabka ka sareeya uu dhammaynayey ayuu cabashadaa sheekhu khayr allaha siiye ayuu kusoo gebagabeeyey waxaan uga soconnaa haddaba masderku sadere buu ka yimid saderadaa sheekhu sheegayo ayuu masderku ka yimid ereyga masder ah waxaa loo yaqaanaa waa asalka shay kaste laga soo samaysto jelasa iminka wuu fadhiistay weeyi wuu fadhiistaydaa af soomaali ahaan masder haddaan ku rabno fadhiisi buu noqon fadhiisi jalasa wuu fadhiistay fadhiisi waa juluus markaa kharaja wuu baxay bixid waa masder khuruuj bay noqonaysaa qatala wuu dilay qatlan qatlan dilid ayay noqonaysaa qatlan dilid ayay noqonaysaa qatala wuu dilay qatlan dilid ayay noqonaysaa hadaba wuxuu idhi sheekhu wal walmasderu masderka ayaa ka labaad ah munaaduhu waa kow masderkuna waa ka labaad markaynu jelase ku hadalno waxaynu odhanaynaa jalasa juluusan kharaja khuruujan daraba darban akala aklan masderkaasi mansuubaadka ayuu ku jiraa oo waa mansuub wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa masderka almafcuula almulaqa mafcuulka mafcuul lmulaqa abaa lagu magacaabaa waa mafcuul la idlaaqay oo mafcuulnimada isagu xaqu leh wa darfu zamaani darfu zamaan weeyi ka saddexaad darfu zamaankuna waa isna mansuub buu inoo noqon tusaaluhuna waxa weeyaan sumtu yowman maalin baan soomay ereygaa yowman ah wa darfulmakaani iyo darfulmakaankii darfulmakaankuna isna mansuubaadka ayuu ku jiraa waxaa ka mid a darfulmakaanka markaad leedahay ictikaftu amaamaka hortaada ayaan ictikaafay ictikaftu amaamaka adiga hortaada ayaan ictikaafay waa amaamakadaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa darfu zamaanka iyo darfulmakaankaba mafcuulan fiihi baa lagu magacaabaa waa mafcuulan fiihi ka dhexdiisa wax lagu samaynayo meesha dhexdiisa wax lagu samaynayo ayaa daraf ah ama mafcuulu fiihiya wlmafcuulu min ajlihi mafcuulu min ajlihigii ayaa ka afraad ee isna mansuubaadka ka tirsan ah mafcuulu min ajlihi mafcuulu min ajlihiga tusaalihiisu wuxuu noqonayaa markaan idhaha qumtu ijlaalan laka qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo kelmaddaa ijlaalan ah ayaa mafcuulu min ajlihiya mafcuulu min ajlihi bay noqonaysaa walmafcuulu macahu mafcuulu macahugii ayaa ka mid a mansuubaadka mafcuulu macahu waa ka agtiisa wax lagu samaynaya waana sidaynu ognahay sheekhu wuxuu ka dhigay walmafcuulu min ajlihi baa ka horaysa miya walmafcuulu macahu walmafcuulu min ajlihi waynu tusaalaynayoo qumtu ijlaalan laka baynu nidhi waa kii afraad mise kii shanaad buu noqonaya waa kii afraad ka shanaadna waxa weeyi walmafcuulu macahu mafcuulu macahuga ayaa ka shanaad ah haddaba mafcuulu macahugu waa ka agtiisa wax lagu samaynayo sida adoo yidhaha sirtu wadariiqa sirtu wadariiqa ama jalastu walbayta gurigaan ag fadhiistay jalastu walbayta gurigaan ag fadhiistay waa kii shanaad ka lixaad walmushabahu bilmafcuuli bihi mafcuulun bihiga ka lagu shabahay ayaa ka lixaad ah mushabahun bilmafcuuli bihi baa jira waa sifada mushabahadii ihi kay nasbisato markaan idhaahdo zaydun zayd xasanun waa mid qurux leh wajhahu xagga wejiga ayuu qurux ka leeyahay ereygaa wajhahu haddaan nasbiyo lama odhan karo waa tamyiiz lama odhan karo waana mushabbah bitamyiiz waxaad odhanaysaa un mushabbah bilmafcuuli bihi waa mushabbahun bilmafcuuli bihi baynu odhanaynaa ayaa lagu nasbiyey mushabbahun bilmafcuuli bihi ilan waa macrife eh wal waa xaalkii ka toddobaad toddobaadkuna waa xaalada sida jaa'a alamiiru raakiban amiirkii ayaa yimid isagoo raakiba oo wax fuushan kelmaddaa raakiban waa xaalo xaaladuna mansuubaadka ayay ku jirtaa waa ka toddobaad wa tamyiizu iyo tamyiizkii tamyiizku waa ka sideedaad ee mansuubaadka waa adigoo yidhaha daaba muxamedu nafsan kelmadda daaba muxamedu nafsan nafsan taa ku jirtaa tamyiisnimaa lagu nasbiyey daaba waa ficil maadi muxamedunna waa faacil nafsanna waa tamyiisnimo oo mansuub buu noqoni watamyiizu waa tamyiizkii waana ka sideedaad walmustathnaa waa mustathnihii lasoo reebihii hadalka shayga laga soo reebayo xaaladihiisa xaalad ka mida mansuub buu noqdaa waana ka sagaalaad waxaad odhanaysaa maalan jaaa alqawmu ilaa caliyan kelmaddaa caliyanihi waa mustathne waa la soo reebe mansuubna weeyaan calaamatu nasbuhuna wuu ka muuqdaaba waalmustathnaa waa mustathnii la soo reebihii waana qodobka sagaalaad wa khabaru kaana wa akhawaatihaa kaana iyo kuwa lamidka ah ayuu noqonayaa khabaru kaana wa akhawaatihaa kaana iyo kuwa lamidka ah khabarkooguna waa mansuubaad waana ka tobnaad ayuu noqonayaa waxaad odhanaysaa khabarukaana marka aan doonayno wa khabarukaana wa akhawaatihaa waa ka tobnaad waxaad odhanay laysuu sawaa'an kelmaddaa sawaa'an ihi waa khabaru laysa waana mansuub calaamatu nasbihiina wuu ka muuqdaa wa khabarulxuruufi xuruuftii khabarkeega almushabbahati bilaysa layse lagu shabahayey xuruufta layse lagu shabaho isna mansuubaadka ayuu ku jiraa waana ka koob iyo tobnaad waxaynu odhanaynaa maa haadaa basharan kelmadda basharanihi waa khabaru maa waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa fadxaha ka daahiray wa khabaru afcaali lmuqaaraba afcaalulmuqaarabada khabarkeegii waan soo dhiganaye waa ka labiyo tobnaad tusaaluhuna waxaad odhanaysaa wamaa kaaduu yafcaluun yafcaluun oo ficil mudaarica iyo faacilkiisa ku jira jumlada ficliyada ah ayaa fii maxali nasbin khabaru kaadaah khabaru kaada ayay noqonay waana kii labiyo tobnaad wasmu inna wa akhawaatihaa ina iyo kuwa lamidkaa ismigooga ayaa isna mansuub ah waana ka saddex iyo tobnaad waxaad odhanaysaa iclamuu ana allaha ana allaha shadiid ciqaab anna allaha shadiid lciqaab markaan idhaa allaha waa ismu ina oo mansuub ah calaamatu nasbuhuna fadxaha ka daahiray weeye wasmu inna wa akhawaatihaa waa ka saddex iyo tobnaad waa ismu inna iyo akhawaadkeegii wasmu laa waa laa ismigeega allatii laada oo linafyiljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay laada naafiyatun liljinsi la yidhaah ismigeeguna waa mansuub ama waa fii maxalli nasbin waana ka afar iyo tobnaad waxaad odhani laa saaxiba cilmin mamquutun laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiibihi mamquutun qof la naco ama la fogeeyo ma aha laadu waa xaraf naasikha saaxibana waa ismigii laa waana mansuub calaamatu nasbuhuna fadxaha ka daahiray ayuu noqonayaa wasmu laa alatii linafyi ljinsi waa kii afar iyo tobnaad ayuu noqonayaa ka shan iyo tobnaad waa ka ugu dambeeya wuxuu yidhi wa taabicu waa ka taabica u ah ama raacaha ah lilmansuubi la nasbiyaha ayuu taabicu yahay wa huwa kaasina arbacatu ashyaaa waa afar shay innagu waxaaban ka dhigi jirnay shan shay kamaa taqadama sida kii inoo hormaray oo kale afar shay ayuu noqdaa ama shan shay ayuu noqdaaba marfuucaadka ayaynu ku soo dhigannay waa nactigii oo waa cadafkii waa tawkiidkii waa beddelkii halkaa ayuu cadafku laba u qaybsamaa oo cadfulbayaan iyo wuxuu noqdaa cadfu nasar si tiradu ay shan u noqoto culima shan iyo tobankaasiba waa mansuubaadka asmaada xaggooga laga nasbiyo haddaba haddaad maantaoo dhan qur-aanka akhrido ama af carabiga aad akhrido erey mansuuba oo ismiya haddaad aragto waa inuu shantaa mid ka mida noqdaa shantaa shan iyo tobankaa mid ka mida waa inuu noqdaa cafwan shan iyo tobankaa mid ka mida waa inuu noqdaa haddaad ka shan iyo tobnaad shan ka sii dhigato shan baad afar iyo toban u geynoo sagaal iyo toban bay kuu noqon haddaad afar ka dhigatana afar baad u geyni shan iyo toban afar ayaad afar iyo toban u geyni oo sideed iyo toban buu kuu noqon afar baad afar iyo toban u geyni sideed iyo toban buu kuu noqon ama sideed iyo toban baa la nasbiyaadhe ama shan iyo ama sagaal iyo toban baa la nasbiyaadhe ama shan iyo toban baa la nasbiyaadhe haddaad ismigii daahirka ahaa dib ugu noqoto qaybo aada u ballaadhan oo kitaabka ruuxul icraabka ah berigii aynu ku xooga ku saarnay ayaa halkaa kaaga soo boodaya mafcuulun bihiga oo cashirka koobaad ah ayaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala laakiin sheekheennu aad buu u yareeyey mafcuulun bihiga xaqii uu lahaa mafcuulun bihigu inaan la siinin baa la moodaa mafcuulun bihi horta ereygan mafcuul ah waa lagu sameeye kolka waxaa jira mafcuulku af carabiga waa shan qaybood shan mafcuul baa naxwaha ku jira midi waa mafcuulun bihi waa ka wax lagu dul samaynayo midina waa mafcuulu fiihi waa ka wax lagu dhex samaynaya sida darafka oo kale midna waa mafcuulu min ajlihi waa ka dartii wax loo samaynayo midna waa mafcuulu macahu waa ka agtiisa wax lagu samaynayo midna waa mafcuululmutlaq waa ficilka la sameeyey laftiisa shantaa mafcuul ayaa jira maxaa horeeya mafcuulun bihi sow lama garanay mafcuulun bihiga waa ka wax lagu dul samaynayo maxaa number tuya oo kusoo xiga mafcuulun bihiga mafcuulu fiihi waa maxay mafcuulun fiihigu waa kii darafka la odhan jiray darafkii ama ha ahaado daraf zamaan ama ha ahaado daraf makaan hadda masaajidkani waa daraf eh miyuuna ahayn meelaynu dhexdiisa wax ku akhrisanayno mafcuulu fiihi baa la yidhaahdaa ka dhexdiisa wax lagu akhrisanayo baabulmafcuuli bihi mafcuuli bihiga baabkiisii ayuu noqonayaa wa huwa isagu alismu waa ismiga alladii ismiga yaqacu calayhi dusha uu kaga dhacayo alficlu ficil wuxuuna yidhi kow waa alismu buu yidhi waa ismi buyna yidhi waa kow alladii ismiga oo yaqacu calayhi uu dusha kaga dhacayo alficlu ficil ficil baa dusha kaga dhaca mafcuulu fiihiga mafcuulun bihiga ficil baa dusha kaga dhaca waa kan darabtu zaydan baa tidhi zayd baan garaacay zaydka miyaan garaaci uuna ku duldhacaynin haddaba waxaad ogaataa ficilka naxwaha iyo ficilka luqadda ayaa kala duwan sheekheennu halkan ficilka uu sheegayaa ma kii naxwaha mise waa kii luqadda kii luqada waa masderkii markanuu leeyahay waqaca calayhi alficlu ficilkani ma aha ficilkii naxwaha waayo daraba darabtu zaydan markaan idhaa darabadu intay kor u boodo zaydka dusha miyay kaga dhacaysaa haddaad tidhaa ficil baa ku dul dhaca zaydka waxaa lagu leeyay war ficilkii waa darabe goormay kor u booday dusha kaga dhacday war ficilka zaydka ku dul duldhacayaa ma aha darabadan naxwuu uu ficilka u yaqaani waa ismiga masderka ah waa garaacidda garaacidda ayaa zaydku duldhacaya oo haddaba tanu zaydka la garaacayaa ma xuruuftan za'da iyo ya'da iyo daalka ka tukoobanba war kitaabkeenna maa la garaacaa zaydka ku jira lama garaacadee zaydkan haddaba waa maxay garaacani waxaa la yidhaahdaa labada lafdina way isnasbiyaan labada macnana way isku duldhacaan haddaba u fiirso marka lagu leeyahay darabtu zaydan labada lafdi way isnasbiyaan oo way isku camal falaan lafdiga darabi'ihi yuu nasbinayaa ama uu ku camal falayaaba lafdiga zayd abuu nasbinayaa yuu ku camal falayaa waa laba lafdi oo markaa isku camal falay ama isnasbiyey darabtu zaydan zayd baan garaacay yaa isku dul duldhacaya darabtuda macnaheega oo garaacidda ah ayaa zayd xuruuftan macnaheega oo qofka ah ayay ku duldhacayaan xuruuftaa macnaheegii ayay ku dul dhaceen xuruuftaa macnaheegii ayay ku dul dhaceenoo xuruuftaasay dusha kaga dhaceen wa huwa isagu alismu waa ismiga alladii ismiga yaqacu calayhi dusha uu kaga dhacayo alficlu ficil uu dusha kaga dhacayo sida darabtu zaydan zayd baan garaacay oo kaleba weeyi zayd waan garaacay hadda darabtu zaydan waa saddex kelmadood waa ficil oo darabo ba'da ku jooga iyo faacil oo ta'da ku jooga iyo mafcuul oo zayd ah darabtu zaydan mafcuulku wax nooloo leh ayuu noqdaa marka darabtu zaydan wa rakibtulfarasa faraskii baan fuulay hadda yaa mafcuulun bihiya rakibtulfarasa markaan idhaahdo ereyga alfarasaba ayaa mafcuulun bihiya maxaa loo soo laba celiyey waxaa loo soo laba celiyey mafcuulku waxaan caqli lahayn ayuu noqdaa oo waxaba weyi faraskaha farasku dee caqli ma leh laakiin zaydku caqli buu lahaa dhinac kalena waa laga eegayo ficilka darabaa saddexda xarafba daraba xarafka labaad baa fadxisnaa rakibana ficilka xarafka labaad baa kasrisan kolka ficilka mafcuulka qaadanaya kiisa labaad ha fadxisnaada sida daraba ama kiisa labaad ha kasrisnaada sida rakiba mafcuulka laftiisu ha ahaada wax caqlila sida zayd ama ha ahaada waxaan caqli lahayn sida faras haddaba waa wax wax lagu samaynayo uun haddaan maalan hadda qalin soo iibsado yaa mafcuulun bihiya haddaan qali soo iibsado ka faacilkee wax soo iibsanaya waa ayo waa aniga sow maaha yaa mafcuula marka haddaan qali soo iibsado ma iibsigaa ayaa mafcuula mise qalinka qalinka laftiisaa mafcuula haddaan ku soo eego ka waran haddaba haddaan ku soo eego yaa mafcuulun bihiya eegeeg af soomaaliga ilaayood icraabtiin naxwo carabiya icraabi maysiin haddaan ku soo eego yaa mafcuulun bihiya ka la soo eegay baa mafcuulun bihi isago caynkaa ma aha haddaan miiskaa qaadana haddaan caagadan soo iibsadana tan haddaan soo iibsada ayaa mafcuulun bihi noqonaya caagada lafteeda ayaa mafcuulun bihi noqonaysa haddaan masaajid dhisa ka waran masaajidka ayaa mafcuulun bihi noqonaya maasha allah wataqu llaaha ilaahay ka baqa oo kaleba weeyi war ilaahay ka baqa itaqu llaaha ficilku waa itaqu oo qaafka ku jooga faacilkuna waa waawuljamaacada mafcuulun bihiguna waa allaha wa aqiimu salaata salaada ooga oo kaleba weeyi ficilku waa aqiimo oo miimka ku jooga faacilkuna waa waawuljamaacada mafcuulun bihiguna waa asalaata wa huwa isagu calaa qismayni waa laba qaybood daahirun mid daahir ah mafcuulun bihigii baa la odhanaya ismi daahir ah wa mudmarun iyo mid damiir ah mafcuulu bigii baa damiir noqonaya yuu ka tegey sidii kitaabteennu hore aan kusoo barannay mubhamkiibuu ka tegey fa daahiru mafcuulun bihiga daahirkiihi maa taqadamo waa ka uu inoo hormaray dikruhu sheegiddiisu kay inoo hormartay weeyi walmudmaru ka damiirka ihina qismaani waa laba qaybood mutasilun mid mutasila sida akramanii waxa imaamuusay muxamedun muxamed akramanii ya-daasaa mafcuulun bi iyo waa damiir mutasila iyo waa akhawaatii kuwii lamidkaa koob iyo toban kalea lamid ahaa akramanii yo ya-daa lamid ah koob iyo toban kale labiiyo toban bu aha damiirka mutasilku wa munfasilun iyo munfasil munfasilkuna labiiyo toban buu ahaa isna naxwu iyaayo iyo wa akhawaatihi iyaayo iyo kuwa lamidka ah iyaayo garanaya yaa akhawaad u ah kelmadda iyaayo ah koob iyo toban kale afar iyo labaatan baa kolkaa mafcuulun bihiga damiirkii afar iyo labaatan buu noqonaya waqad taqadama wuu hormaray daalika kaasi fii fasli lmudmar fasalkii damiirka ayuu inoogu hormaray sheekhu halkan wuxuu doonayaa inuu ina xasuusiyo marka ficilka la sheego ma waxa xaq u leh faacilku inuu number tuuga galo mise mafcuulka ayaa number tuuga gelaya horta booska mafcuulku waa halkee sida asalka ah khilaaful asalka ma sheekaynayno asalka mafcuulku halkuu fadhiistaa waa martabada saddexaad kow waxaa iska leh ficilka laba waxa iska leh faacilka saddex waxa gelaya martabada tuuga tiriiga maxay tiriiga yaa gelaya mafcuulun bihiga walaslu waxa asal u ah fiihi mafcuulun bihiga waxa asal u ah an yata'ahara inuu ka habsaamo can ilfaacili faacilka faacilka waa inuu kajaa-is bay xagga hore u mareen waqad yataqadamu inuu hormaro ayaa la arkaa cala alficli ficilka iyo walfaacili faacilkaba inuu ka hormaro kamaa taqadama kii inoo hormaray oo kaleba weeyi fii baabilfaacili baabka faacilka inoogu hormaray wa minhu waxaa ka mida mafcuulka maa udmira mid la xadfay caamiluhu caamilkiisa jawaasan jaa-isnimo loo xadfay mafcuulka waxaa ku jira qaab qaar ama qayb caamilkooga jawaasnimo loo xadfo sida aayadda qur'aanka ah qaaluu waxay yidhaahdeen khayran khayr bay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen khayran khayr bay yidhaahdeen haddaba erey eh, qaaluu waxay yidhahdeen khayran khayr buu soo dejiyey ereygaa khayranihi waa mafcuulun bihi waxa la xadfay ficilkiisii jawaas baana loo xadfay wuxuna ahaa asalku qaaluu khayran taasi ay anzala rabbunaa khayraa qaaluu waxay yidhaahdeen anzala rabbunaa khayran rabbigayo ayaa khayr soo dejiyey ficilkii anzala ahaa iyo faacilkiisiiba waa la wada xadfay mafcuulkii oo khayrana la soo reebay xadafkaasina waajib maahee waa jaa'iz wa wujuuban waajibnimo ayaa loo xadfi fii mawaadica meelo minhaa ka mida buu ku leeyahay meelahan mawaadicdii toddobada ahayd wa wujuuban waajibnimo ayaa loo xadfi fii mawaadica minhaa meelo ka mida ayaa caamilka waajib loo xadfi toddoba jeer baynu ruuxul ruuxulicraabka ku soo dhigannay toddoba jeer oo mafcuulka caamilkiisa waajib loo xadfayo soocaynkaa maahayn toddobadii jeer unbaa dib ugu noqoni munaadahaba ka mida dee munaadaha mafcuulun bihigiioo waajib ficilkiisa loo xadfay weeye in allahu tacaala cashirkeennii maanta barta ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam